alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi walmursaliin sayidina mxamedi wcalى aalihi wasaxbi waslem allahuma anfacna bima callamtana wcallimna maa yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal weli waxaynu ku jirnay hordhaci erey bixintii usuululfiqhi la erey bixinayey ayaynu ku jirnay markii labaad ee loo tacriifinayay inuu laqab iyo calam uu ku yahay cilmi makhsuusa ayaynu soo haynay ouna yidhi wuxuu noqonayaa in la ogaado qawaacidda iyo adilada ijmaaliga ah ee lagu gaadhayo fiqiga la soo bixitaankiisa cilmigaasaa la yidhaahdaa qawaacidda iyo adilada ijmaaliga ah lafdeedana usul fiqi waa la yidhaahdaa qawaacidna waa qadaaya kuliya buu ina yidhi uxuunkoodu ku dabaqmayuu ku daboolmaya jus-iyaad fara badan oo hoosteeda soo gelaya oo dabeetana xukunkii jus-iyaadka lagu garanayo wa min amhilati dalika haddaba kaa amhiladiisa waxaa ka mid a qaacidatu alamru yufiidu lwujuub amarku wuxuu faa'iideeyaa wujuub ilaa idaa sarafatu qariinatu can dalik inay qariino iyo wax kaloo la xidhiidhisay la xidhiidhay ay ka weeciso mooyaane fa haadihi alqaacidatu qaacidadan yantabiqu xukmuhaa xukunkeedu wuxuu ku daboolmayaa calaa jamiici nusuusi nusuusta dhammaanteed aljus-iyati ee jus-iga ahayd allatii taasoo tandariju gelaysa taxta hadihi alqaacida qaacidadan hoosteeda gelaysa mihlu qowli اllahi tacaalaa waa ilaahay odhaahdiisii oo kale yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ahliya nebi rumeeyow awfuu oofiya bilcuquudi ballamihii iyo guntimooyinkii aa xidheen oofiya wa qowlihi tacaala ayaa ilaahay odhaahdiisii uu yidhi waaqiimu salaata salaadda oga waatu zakaata sakada bixiya wa atiicu rasuula rasuulkana adeeca fa jamiicu siyaqi alamr dhammaan siqooyinka iyo dhawaaqyada iyo qaabudhaca amarka almujarada ee mujaradada ah ee dhar tiranayn wax kale la soconini tandariju waxay hoos gelaysaa haadihi alqaacida ayay hoos gelaysaa wa yucrafu bidalika kaana waxaa lagu garanayaa wujuubu maa shay waajibnimadii tacallaqad bihi ay ku tacalluqday ku xidhan tahay siiqatu lamri ka wujuubi alwafaa'i waa inuu waajib yahay in la oofiyo bilcuquudi ballamaha iyo heshiisyada iyo gunudyada wa wujuubi salaati iyo salaadda waajibnimadeeda wa itaa'i zakaati iyo sakada bixitaankeeda bixinteeda wa taacati rasuul iyo rasuulka adeecitaankiisa wuxuu leeyahay sheekhu amhilada iyo tusaalayaasha waxaa ka mid a ah qaacidada odhanaysa alamru yufiidu alwujuub waa qawaaciddii usuuliga ahayd amarku wuxuu faa'iideeyaa haddii aad aragto amar aada nusuusta qur-aanka iyo sunnaha ku aragto wuxuu faa'iideynayaa waxa uu aayaddu amraysa ama xadiidku waraya inuu waajib yahay ilaa in la helo qariino iyo shay kale oo la xidhiidhay oo ka weecinaysa can daalika arrintaa ka weecinaysa mooyaane yacni inuu waajib noqdo qariino iyo shay kaloo la xidhiidhay oo ka wecinaya mooyaane asalku waxa weeye in amar uu wujuub keeno ama qariinka dee lafdiya ha noqoto ama qariina xaaliya ha noqoto qariino iyo wax la xidhiidhay oo ka wecinaya in la helo mooyaane marka qaacidada waxay ku dabaqmayaa xuunkeedu nusuusta jus'iga ah qaybqaybta ah ee qaacidada soo hoos gelaysa yacnii nas kasta oo qur'aan iyo sunne ku yimi oo wax amraya ayaa soo hoos gelaya tusaale ayuu noo soo qaato aayadda qur-aanka ee alla leeyahy ya ayuha aladiina awfuu ya ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquudi kuwaa leeyo nimroyow ballamaha kayseen ee aad gunudeen ee aad xidheen oofiya iyo aayadda kale ilaahay leeyahy salaadda ooga zakadana bixiya rasuulkana ateeca wuxuu leeyahay siiqooyinkaa mujaradka mujaradkaaheen wax kale la soconin dhammaantood qaacidadan ayay hoos gelaysaa idan waxaana lagu garanayaa waxaa amarku ku tacalluqay inuu waajib yahay oo imminka inuu waajib yahay ballankii in la oofiyo inay salaadii in la tukadaa waajib tahay sakadii in la bixiyaa inay waajib tahay rasuulkii in la ateecaa inay waajib tahay wa min amhilati dalika waxaa ka mid a ah qaacidatu alamru yufiidu lwujuub buu faa'ideeya ilaa idaa sarafathu inay ka weeciso qariinatun wax la xidhiidhay can dalika arrintaa inay ka weeciso mooyaane fa hadihi alqaacidatu yantabiqu xukmuhaa xukunkeedu wuxuu ku daboolmaya calaa jamiici nusuusi nusuusta dhammaanteed aljusiya ee jusiga alatii taasoo tandariju hoos gelaysa taxta hadihi alqaacida qaacidadan hoosteeda mil qowlihi tacaala ya ayuha aladiina aamanuu ufuu wafiya bilcuquudi wa qowlihi tacaala ayaa ilahay odhaadiisu uhi waaqiimu salaata ooga waatu zakaata bixiya waaticu rasuula la ateeca fa jamiicu siyaqi lamri amarka siiqooyinkiisa dhammaantood almujaradati ee mujaradeen wax kale la soconi qariina aanay la soconin taxta hadihi alqaacida qaacidadan ayay hoos gelaysaa wayucrafu bidalika kaana waxaa lagu garanayaa wujuubu maa shay waajibitaankii tacallaqad bihi ay ku tacalluqday la xidhiidhay ku dhegan tahay siiqatu lamri amarka siiqadiisu ka wujuubi lwafaa'i waa oofinta la oofiyo bilcuquudi yacnii heshiisyadii iyo guntimahii la galay wa wujuubi salaati iyo salaadda waajibnimadeedii wa itaai zakaad sikeeda bixinteedii wa taacata rasuul iyo rasuulka addeecitaankiisii wa milu qaacidati annahyu yufiidu taxriim nahyigu wuxuu faa'iideeyaa xaaraamnimo ilaa idaa wujidad qariinatun in la helo tasriif uu ka weecinaysaa can itaxriimi xaaraamnimada yacnii qariino ka weecinaysa in la helo mooyaane fa hadihi alqaacidatu qaacidadana tantabiqu ayana waxay ku daboolmaysaa cala nusuusi nusuusa annaahiya ee wax almujarada ee ayado mujaradahaydin waxba kale la socon wax kale ka dhartirnayd wa yucrafu bi hada alintibaaqi waxaana lagu garanayaa ku daboolanka xurmatu maa shay xaaranimadii tacallaqad bihi ay ku tacalluqday siyaqu nahyi nahyiga iyo diidmadaas siiqooyinkooda iyo dhawaqooda iyo hadalkoodaasi milu qowlihi tacaala weli walaa taqrabu zina zinada ha u dhowaanina wa qowlihi tacaala iyo ilaah odhaadiisii waa la yidhi ya ayuha aladiina aamanuu laa taakuluuha cunina amwaalakum xoolihiinna baynakum dhexdiina bilbaaili baail ha ku cunina oo fa yakuunu xukmu zina alxurma buu noqonaya wa yakuunu xukmu akli amwaali nnaasi bilbaaili alxurma aydan xaaraan buu isla noqonaya wuxuu leeyahay waxaa ka mida ah qawaaciddan iyo adilada ijmaaliga ah ee loo yaqa ogaanshahooda loo yaqaano usulfiqiga ama iyadoo laftooda usulfiqiga ay tahay waxaa ka mid a ah qaacidada annahyu yufidu taxriim nahyi haddaad aragto aayad qur-aanka ku soo aroortay wax diidaysa ama xadiid ku soo aroortay haddaad aragto xaaraan waxa ay diidaysaa inuu xaaraan yahay in la sameeya ayay tusinaysaa allaahuma in qariino iyo wax kaloo la xidhiidhay la helo oo ka weecinaysa yacni xaaraannimadii oo la leeyahay waxay tilmaamaysaa uun sida wanaagsan unbaa inaan la samayne waa in la samayn karana wax kaloo ku tusinaya inuu jira mooyaane fa hadihi alqaacidatu tantabiqu waxay ku daboolmaysaa cala nusuusi annaahiyati almujarada nusuusta wax nahayinaysa ee mujaradadah wax qariinahay aanay la soconin wayucrafu bihada lintibaaqina waxaa lagu garanayaa buu leeyay marka kudaboolankaana inay xaaraan tahay waxaanay siyaqu nahyi ay ku tacalluqeen inay xaaraan tahay baa lagu garanayaa sida walaa taqrabu zinaa ha u dhowaanina ya ayuha aladiina aamanuu laa taakulu amwaalakum baynakum lbaaili kuwa aliya nibru waxoonina baail iyo si markaas aan wanaagsanayn iyo dariiqa aan ku kala cunina markaa xukunkiisinadu xaaraan buu noqonayaa xoolaha dadka baatil in lagu cunaan xaram bay noqonaysaa qariinadu waxay noqonaysaa iyo markaynu amarka iyo nahyiga iyo ka hadlaynaa baynu arki doonnaa la hadda waa iska hordhac weeyaane wa milu qaacidatu annahu yufiidu taxriim buu faa'ideeya ilaa idaa wujidad qariinatun in la helo mooyaane tasriifuu ka weecinaysa can taxriimi fa hadihi alqaacidatu tantabiqu waxay ku daboolmaysaa cala nusuusi nusuusta ayay ku daboolmaysaa annaahiyati ee wax almujarada ee yacni ka qaawan ama ka dhartiran wax qariino kaloo la xidhiiray wa yucrafu bi hada alintibaaqi marka ku daboolanka amar haddaynu way ku daboolmaysaana waxaa lagu garanayaa xurmatu maa shay xaaraannimadii tacallaqad bihi ay ku xidhanto ay ku tacalluqdo siiqu nahyi diidmee siiqooyinkooda mislu qowlihi tacala walaa taqrabu zina wa qowlihi ya ayuha aladiina aamanuu laa taakuluu amwaalakum acunina baynakum ixna bilbaili oo fa xukmu zina zinada xukunkeedu wuxuu noqonayaa alxurma wa xukmu akli amwaali nasi bilbaatilina alxurma buu noqonaa aydan mar labaad wa bi alqawaacid haddaba qawaaciddan iyo kuwii la midka ahaa ayuu yatawasalu lmujtahidu mujtahidku ku gaadhayaa ila istinbaati lfiqhi fiqiga inuu kula soo baxo ay ila istinbaati alaxkaami sharciya inuu la soo baxo axkaamtii sharciga ahayd alcamaliya ee camaliga ahayd ee la qabanayay min adilatiha inuu daliiladeediiyo tusiyaasheedii kala soo baxo altafsiiliyati ee la kala saaray ee sida kala saaran loo sheegay faida araada almujtahidu maalan haddii uu doono faida araada markuu doono almujtahidu maalan tusaale ahaan an yacrifa inuu garto xukma salaa qaraa wuxuu aqriyayaa qowl allahi tacaala aqiimu salaa salaadooga fayaquulu wuxuu odhanayaa aqiimuu wasiiqatu siiqatu amrin mujarada gudintaasuu sitaa siiqatu amrin mujarada buu imika haysaa salaadiina wuu doonayaa dabeetana aqiimu salaata buu helay wuxuu leeyahy wa qaacidatu qaacidada alamru lilwujuubi ilaa liqariina saarifa tandaliqu calayhi way ku dawoolmaysaa buu odhanaya mar haddii qaacidadii aan haysay ee odhanaysay amarku waa lilwujuub qariina saarifa mooyaane waxaan hayaa amar imika aqiimu ah oo waxbana aanay la soconin fayuntiju wuxuu ka dhalin ama fa waxa ka dhalan labadoo waad isan kartaa can dalika waxaa ka dhalanaya ana alqiyaama bisalaati waajibun in lagu qomo oo la oogaa salaadda waa waajib wuxuu leeyahay sheekhu marka uu qawaacidda uu qaataa buu mujtahidkii wuxuu ku gaadhayaa inuu fiqigii la soo baxo macnaha axkaamtii sharciga ahayd ee camaliga ahayd ee la qabanayay ee dadkan markaa la xidhiidhsanayd mukallafiinta ah afcaashoodii ay qabanayeene salaadoodii iyo wixii ay qabanayeena axkaamtii la xidhiidhsanayd qawaacidda intuu qaataa ku soo saaraya halkuu ka soo saarayaa adiladii tafsiiliga ahayd ee ay lahayd axkaamtu ee dee amarka iyo nahyigaasi nusuusta markaa ku soo arooray oo kale weyn masalan markuu doono mujtahidkii inuu xugun salaadeed ogaado isagoo qaacidadana haysta iyo qawaaciddii usuulfiqiga oo dhan isagoo haysta oo yaqaana ayaa wuxuu helaya aqiimu salaa balse wuxuu leeya aqiimuu waa tii usuuligu sheegayo waa siiqo amar oo dadkiina la yahay ooga waa mujarada oo wax kale lama socdaan oo amarkan wax weeciyaa lama socdaan idan qaacidadii ahayd alamru lilwujuubi ilaa liqariina saarifa ayaa ku dabaqmaysaa maxaa markaa ka dhalanaya ama muxuu ka dhalinaya salaadda in lala yimaado inay waajib tahay wbihadi اqawaacid ay yatawasl mujtahidu wuxuu ku gaaraya ila istinbaat اfiqhi ay ila istinbaat اlaxkaam الsharciya axkaamtii sharcigeeda alcamaliyati ee camaliga hayd la qabanayo inuu ka soo saaro min adilatiha daliiladeediiyo tusayaasheeda altafsiiliyati almadkuurati cala wajhi tafsiil ee loo sheegay sida kala saaran fayuntiju can dalika wuxuu ka dhalaya ama fayuntuj can dalika waxaa ka dhalanaya ana alqiyaama bsalaati waajibun ama aladila اlijmaaliya adilada ijmaaliga ah fa hiya masaadir alaxkaam alsharciya axkaamta sharciga masaadirteeda iyo halka ay ka dhalato ee laga soo qaata weeye meel fulkeeda weeye kalkitaabi iyo wasunnati iyo walijmaaci iyo walqiyaasi waalcilmu bihaa ogaanshaha la ogaanayaana yakuunu wuxuu noqonayaa min xaysu alcilm xagga marka laga eego ogaanshaha bixujiyatiha xujanimadeeda loo ogaado wa mansilatiha iyo halka ay heerka ay joogto bilistidlaali biha daliishigeeda wa wujuuhi dalaalati nas iyo wajiyaalka uu naska dalaaladiisu leedahay xasba ikhtilaafi axwaali hadihi dalaala hadba iskhilaafka xaaladaha tusi taasi wa macna alijmaaci iyo waa xagga in la ogaado ijmaaca macnihiisu yahay iyo wa shuruudihi iyo wa anwaaci alqiyaasi qiyaaskii noocyaalkiisa iyo wa cilatihi ciladiisa iyo wa turuqi tacaruf duruqda markaa lagu garanayo cala hadihi alcila iyo wakayri daalika kayrkii oo min alabaxaasi baxtiyaalkii ah almutacalliqati ee la xidhiidhay bilqiyaasi qiyaaska iyo wa bisaa'iri aladilati alijmaaliya iyo adilada ijmaaliga inteeda hadhayba wuxuu leeyahay sheekhu adilada ijmaaliga ahi ila wuxuu yidhi fahuwa alcilmu bilqawaacidi waladila alijibaaliya qawaaciddii ayuu inoo sheegay adiladii ijmaaliga hana maxay noqotee adilada ijmaaliga wuxuu leeyahay waa masaadirtan axkaamta sharcigaa laga qaato oo waa maxay waa kitaabkii iyo sunnihii iyo ijmaacii iyo qiyaaskii waa intii la ogolaa waa adila ijmaaliya waana halkii axkaamta laga qaadanayey haddaba ogaanshaha la ogaanaya muxuu noqonayaa marka xagga usuulka laga hadlayo xagga yacni faqiiha marka laga hadlayo dee isagu axkaamtiibuu ka soo guranayaa laakiin xagga usuulka barashada iyo muxuu noqonayaa waa wuxuu noqonayaa in la ogaado inay xujo tahay in la ogaadaa xujo ha ahaatee haddana halkay kala yaallaan oo yacni kitaabku inuu ugu sarreeyo oo sunnii ku xigo oo yacni oo kale qiyaasku inuu marka ka sii dambeeyo oo waxa weeye in la ogaado inay xujo yihiin iyo halkay mansiladay xagga daliishiga ku leeyihiin iyo wejiyaalka uu naskani u tusiyo hadba dalaaladaasi mar buu nas noqonayaa mar buu mujmal noqonayaa mar marba yacni dalaaladaasi hadba ahwaashaasi ay isu khilaafto iyo waxa ay tusinayso ayaa ayaa la baranayaa iyo ijmaaca macnihiisa iyo shuruuddiisu wuxuu yahay noocyada qiyaaska iyo cilladiisa duruqda cilladaa loo garanayo iyo abxaasta kale qiyaaskiiyo adilada kaleba la xidhiidha cilmigeedu waa kaasoo usuulka cilmigaasaa lagu baranaya ama aladilatu lijmaaliya fa hiya masaadir alaxkaam sharciya axkaamta sharciga masaadirteeda weeye kalkitaabi iyo wasunnati iyo walijmac iyo walqiyaasi weeye waalcilmu bihaa haddaba cilmigeediiyo ogaanshaheediiyo garashadeedu ilaysidoodii baad u baran kartaayo kitaabkii iyo sunnihii tafsiirkiisiisaad dhigaysaa xadiidkiisiisaas xagga waad ka garanaysaa laakiin xaggan usuul fiqi marka la leeyahay alcilmu bilqawaacidi waladila alijmaaliya baa la yidhi waalcilmu biha yakuunu wuxuu noqonayaa min xaysu alcilmi xagga ogaanshaha bixujatiha inay xujo tahay la ogaado yacni wax la xujaysan karo la deliisho karo wax loo cuskan karo wa mansilatiha iyo mansilada iyo halka ay ku leedahay fi listidlaali biha deliishageeda wa wujuuhi dalaalati nas iyo naska tusintiisu wejiyaalka uu leeyahay xasba ikhtilaafi axwaali hadihi dalaala hadba yacni qadarka iskhilaafka axwaasha dalaalada iyo tusintaasi ay leedahay wa macna alijmaaci iyo ijmaaca macnihiisa iyo shuruudihi sharuudda u leeyahay wa anwaaci alqiyaasi qiyaasku noocyaalku u bixiyo wa qiyaaska cilladiisa wa turuqi tacaruf iyo wadooyinka lagu garto cala hadihi wa wagayri dalika iyo kaa qayrkiiba min alabxaafi baxsiyaalkii almutacaliqati bilqiyaasi ee qiyaaskay ku tacaluqsanayd iyo wa bisaa'iri aladillati alijmaaliya falusuuliyu ninka usuuligaha yabxau wuxuu baarayaa can iladila alishmaaliya buu baarayaa min xayu dalaalatiha wuxuu ka baarayaa xagga tusinteeda cala alaxkaam sharciya ay tusinayso ay kana tusinaysa min adilati aljusiya adilada jusiga waalfaqiihuna yabxau isna wuxuu baarayaa fi ladilati aljusiya adilada jusiga liyastanbita alaxkaama aljuziya axkaamtii qayb qayb kahayd si uu minhaa ugala soo baxo mustaciinan isagoo kaalmaysanaya bilqawaacid alusuuliya qawaacidda usuuliga iyo walixaatati koobid biladilati alijmaaliya adilada ijmaaliga ah isagoo koobay wa mabaaxifiha iyo meelaha mabaaxifteeda laga hadlo waxau leeyahay sheekhu haddaba usuuli isagu wuxuu ka hadlaya adilada ijmaaligaa ah sidee buu uga hadlayaa wuu uga hadlayaa siday u tusinayso axkaamtan sharciga ah ee loogala soo baxayo adiladaa jus'iga ah sida loogala soo baxayo ayuu tusinayaa oo masalan dee iminka qaacidadii aynu soo haynay ee amru lilwujuub waa adila ijmaaliya xukunkii sharciga ahaa sida ay kuu tusinaysa ee loogala soo baxaya adilay juziga ahayd inay markaad adiladaa juzigaa tagtay ad amarkaa tagtay inay wujuub faa'iidaynayso haddaan saarif elin xaggaasu isagu ka eegayaa laakiin adiladii juziga ahayd inuu mid mid dul taago iyo inuu xugun iyo fiqi isagu sameeyo isagu udu gidaadegi maayo haddii amhile iyo tusaalayaal mararka qaarkood ay sameeyaanna waa lil lilidaax amhilahaan bay usoo qaataan laakiin faqiihu adiladii jusdiga ahayd buu isagu baadhayaa isagu wuxuu ku dhex dhacayaa nusuustii kitaabka iyo sunnaha ijmaac iyo qiyaaskiibuu ku dhex dhacayaa waxaanu doonaya axkaamtii jusdiga ahayd inuu kala soo baxo shaygana xaaraana shayganaa waajiba shayganaa bannaan shayganaa sunnaah shayganaa karaaha ayuu doonaya isagu ina soo saaro gudintii hangoolku wataana waa maxay uu ku soo gogoynayaa waa qawaaciddii usuuliga ahayd iyo adiladii ijmaaliga ahayd iyo siday u kala horraysay isagoo markaa ixaadiya oo koobay falusuliyu yabxau wuxuu baaraya can iladilati alijmaaliya xagguu ka baadhaya min xayu dalaalatiha ah xagga marka laga tusinteeda cala alaxkaami asharciyati ay uga tusinayso min adilatiha aljuziya adilada juziga walfaqiihuna yabxasu wuxuu baarayaa fi adilati aljuziya adilada juziga liyastanbita alaxkaama aljuziya min axkaamtii juziga qaybqaybkiiyo mid midka ahayd si ula soo baxo mustaciinan isoo kaalmaysanaya bilqawaacid usuuliya qawaacidda usuuliga iyo walixaadati koobidda biladilati lijmaaliya adilada ijmaaliga ee wa mabaaxiiha algaradu waa ujeeddada laga leeyahay min daraasati usuul lfiqhi daraasada iyo dhigashada iyo akhrinta usuulfiqhiga wa mada alxaajati ilayhi iyo ilaa heerka baahida loo qaba ay gaarsi wa mada waa heerka heerka ay gaarsanta baahida loo qabaa algaradu waa ujeeddada min daraasati usuul fiqi usuul daraasadiisa iyo dhigiddiisa iyo akhriskiisa laga leeyahay wa mada alxaajati ilayhi iyo baahida loo qaba hadba ilaa heerka ay taagan tahay yatadixu waxaa ka caddaanayaa mimaa kii qulnaa aan nidhi saabiqan hore ana algarada ujeeddada min wadci usuuli lfiqi usuul dejintii waxaa looga jeedaa huwa alwusuulu waa gaadhin ila alaxkaami asharciya axkaamtii sharciga ahayd la gaadho alcamaliyati ee camaliga ahayd ee la qabanayay maxaa lagu gaadhayaa biwadci alqawaacidi in la dhigo qawaacidii waalmanaahiji iyo waddooyinkii almuusilati ilayha gaadhsiinaysay calaa wajhina u gaadhsiinaysay yaslamu bihi uu kaga nabadgelayo almujtahidu ka mujtahidkaah min alkhata'i gefiyo waalcifaari ku turunturoonayey faalfiqhu iyo walusuulu yatafiqaani waxay isku waafaqayaan calaa ana qaradahumaa waa atawasul gaadhid ila alaxkaami asharciya ilaa ilaa maaha waa ilaa ilaa ana alusuula tubayin waxay caddaynaysaa manaahij alwusuul manaahijtii iyo waddooyinkii lagu gaarayey wa uruq alistinbaati iyo duruqdii wax looga soo baxaye wlfiqha ama wlfiqhu yastanbitu laxkaama buu ficlan ficil ahaan ula soo baxaya calaa dawi lmanaahiji manaahijtii isagoo iftiinkeeda ku soconaya allatii rasamaha ee uu dhigay cilmu lusuul iyo wa bitadbiiqi alqawaacid qawaaciddii dabiqideediiyo fulinteeda allatii qararahaa ee uu sugay wuxuu leeyahay sheekhu waxa inooga caddaanaya hadalkii aan hore u soo ga hadalnay ujeeddada laga leeyahay usuululfiqi dejintiisu waxa weeye in la gaadho axkaamtii sharciga ahayd ee dadkan waxaasaa ku waajiba waxaasaa ka xaaraana waxaasi waa mubaax waxaasi waa karaa waxaasi waa mustaxab oo waa sunni axkaamtii sharciga ahayd in la gaadho weeye ee camaliga ahayd ee camalka iyo qabashada idanka oo la xidhiidhay sidee lagu gaaraya waxaa lagu gaaraya qawaaciddii iyo manaahijtii loo raacayay ee gaadhsiinaysay ayaa la dhigayaa waxaana loo dhigayaa weji iyo qaab uu qofkan mujtahidka ay kaga badbaado inuu ku gafo xunka soo saaritaankiisii inuu ku gafo walcisaar iyo turunturo hadii golale cisaar waxa lagu turunturoodana way yidhaahdaan haddaba fiqi iyo usuul labaduba waxay isku waafaqsan yihiin oo ujeeddadoodu tahay axkaamtii sharciga ahayd in la gaadho laakiin bal hadda waxa weeye waa laba salaam oo middo hooseeyo midna sarreeyo waa labadaa salaame midna hooseeyo dhulka kaa soo soqadi midna dabaq dhexe kaa qaadayo wuxuu leeyahay usuulku isagu caddaynaya manaahijtii iyo qaabkii wax loola soo baxayey fiqiguna isaga oo yacni iftiinka ku socda uu iyo manaahijta uu dhigay cilmi usuulka iyo qawaacidda uu qarrayna dabaqaya ayuu axkaamtii fiic ahaan soo guraya halkanuu soo dhigaya markaa intuu si alamru lilwujuub in tuujad saarif iyo ah, annahyu yaqtadi taxar kuwaasoo midhan intuu wada qaato ayuu dabeetana soo googoynayaayo markaasuu halka wada dhigaya axkaamtii oo sidaa fiqigu iminka u yaallo oo kale waa kii lagu soo saaray yatadixu waxaa ka caddaanaya mima kii qulnaa aan idhi saabiqan ana alqarada ujeedada min wadci usuuli اlfiqhi huwa alwusuulu waa gaadhid ila alaxkaami alsharciyati alcamaliyati la gaadho biwadci alqawaacidi in loo dhiga iyo walmanahiji lmuusilati ilayha manaahijtii ku gaarsiinaysay calaa wejina kuu gaarsiinaysay yaslamu bihi lmujtahidu min alkhata'i uu kaga nabadgelayay walcisaari iyo simbirxasho faalfiqu iyo walusuul yatafiqaani waxay isku waafaqayaan calaa ana qaradahuma atawasul waa gaarid ila alaxkaami sharciyati la gaadho ilaa ana alusuula tubayinu waxay usuushu caddaynaysaa manaahij alwusuuli manaahijtii lagu gaarayey wa turuqa alistinbaati iyo duruqdii wax lagula soo baxayey walfiquna yastanbitu alaxkaama ayuu ficlan ula soo baxayaa calaa dawi lmanaahiji manaahijta calaa dawi lmanaahiji manaahijtii iyo waddooyinkii isagoo iftiinsanaya allatii rasamaha aw jeexay rasmigu waa jeexidda khariidada cilmu lusuul u jeexay iyo wa bitabiiqi alqawaacidi qawaaciddii dabiqideeda allatii qararaha uu sugay walaa yuqaalu la odhan maayo lam tacud may ahaanin macnaha may soo noqoninoo macnaha may ahaanin la odhan maayo hunaaka xaajatun baahi in hada alcilmi loo qabo bacda alqowli intii layidhi kadib bisadi baabi ijtihaad baabkii ijtihaadka in la xidhay liannanaa naquulu waxaan leenahay in alijtihaada ijtihaadkii baaqin weeye ilaa yowma alqiyaama walaakin bishuruudihi buu ku baaqi yahay waman aftaaka fatwooday bisadi baabilijtihaadi baabulijtihaad awdidiisana qaalow wuxuu u yidhi ijtihaadan buu u yidhi cindamaa ra'aa markuu arkay jur'ata aljuhaali dadkii juhaashaa ku dhiirashadooda calaa sharci illahi ay ku dhiiradeen wa tashriica alaxkaami axkaamtii oo bilhawaa lagu jidaynaya markuu arkay waddica alijtihaadi iyo wadica aliجtihaadi ijtihaad sheegashadii min qibali unaasin dad xaggood laga sheegtay la yacrifuuna minhu aan ka garanaynin ila alisma magac mooyaane waxau leeyahay sheekhu la odhan maayo wax baahiya ah oo aynu maanta u qabno cilmigani ma jirto maadaama oo la yidhiba baabkii ijtihaadka waa la xidhay baabkii ijtihaadku waa la xidhayoo nin dambe oo mujtahid noqonayo oo axkaam la soo baxayo oo wax soo saaraya ma jiro intii la yidhi dabadeed cilmigoda ma baahninba hadalkaasu markaa wuxuu leeyahy waxaan leenahay waar ijtihaadkii waa baaqi ilaa yowm alqiyaama laakiin bishuruudihi ayuu baaqi ku yahay shuruudda way ijtihaadka de horena waynu samay dibna waynu arki doonnaa culimada tidhi baabulijtihaad waa xidhan yahayna waxay u yidhaahdeen ijtihaad ahaan bay u yidhahdeen markay arkeen dad juhaal ah oon waxba garanayno sharciga ilahay ku dhiirradoola mujtahidiin baanu nahay markay arkeen axkaam hawo lagu jideeyey iyo sidii isaga layska doonayay iyo ijtihaadkii oo laga sheegtay dad xaggoodaan magaciisa mooye wax kaleba ka aqoonin ijtihaad magaciisu maqleen lakin wax kale ka garanaynin walaa yuqaalu la odhanayo lam tacud hunaaka may soo noqoninoo halkaa may ahaanin xaajatun baahi ilaa hada cilmi loo qabaa ma jirto la odhan maayo bacda alqowli odhaahadii kadib layidhi bisabi baabi ijtihaad baabkii ijtihaadka la ooday lianna naquulu waxaan odhanaynaa ina alijtihaada baaqin ilaa yowm alqiyama ugu jiraa walakin bishuruudihi buu ku baaqi yahay waman aftaaka fatulay bisabi baabilijtihaadi qaalahu wuxuu yidhi ijtihaadan buu u yidhi cindamaa ra'aa markuu arkay jur'at aljuhaali duwankii juhaashaa ku dhiirashadooda calaa sharcilahi ay ku dhiiradeen wa tashriica axkaami markay arkeen axkaamtii oo bilhawa hawo lagu jideeyey wa dicaalishaadi ijtihaadkii oo la sheegtay min qibali unaasin dad xaggood la yacrifuuna minhu aan ka garanaynin ila alisma magac mooye wax kale aan ka garanaynin markay arkeen ayay sidaa yidhahdeen wallahu aclam markaa inoogu joogo salaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال ومن لم يصل قفك أن قارن إلى مرتبة الاجتهاد مرتبة الاجتهاد كي قفك أن قارن فهو يسون بحاجة أيضا يسون باهي أن يوقب إلى معرفة هذا العلم علمي garashadiisa iyo walwuquuf inuu istultaago calaa qawaacidihi qawaaciddiisa xataa yacrifa si uu u garto maaakhida aqwaali اla'ima imaamyada aqwaashooda halka laga soo qaatay si u garto wa asaasa madaahibihi madaahibtooda asaaskooda siduu u garto waqad yastadiicu inuu awoodo ayaana la arkaa almuqaarana inuu markaa isu eego oo isbarbar dhigo iyo watarjiixa inuu dabeedna kala rajaxo bayna hadii alaqwaali aqwaashan wa takhriij alaxkaami inuu kalaal arka axkaamta inuu ku soo saaro calaa dawi manaahij ala'imma yacni isagoo ifdiinsanaya oo ku soconaya manaahijta imaamiyada allatii taasoo itabacuuha ay raaceen fii taqriiri alaxkaami axkaamta sugiddeeda iyo wasinbaatihaa la soo bixiddeeda <clears throat> wuxuu inoo soo sheegay sheekhu ujeeddada laga leeya usuulfiqiga waxa weeye in axkaamtii sharciga ahayd lagu gaadho oo waxa weeye waa manaahijtii iyo duruqdii wax lagula soo baxayey haddaba wuxuu leeyahay qofka aan isagu martabata ijtihaad gaadhin ee isagu heer uu intuu kitaabkii iyo sunnihii ku noqdo aan isagu kula soo baxaynin axkaamtii ee aan martabata ijtihaad gaadhsiisnaynin macnaha ma la odhan karaa uma baahna markaa cilmiga usulfiqiga ee usulfiqi waxa u baahanuun qofka mujtahidka ah ee isagu axkaamta la soo baxaya waa qawaaciddii iyo manaahijtii gaadhsiinaysa weeyaan baynu soo nidhi haddaa wuxuu leeyahay sheekhu qofkaan isagu martood risaad gaadhsiisnaynaa isaguna aqoonta waa u baahan yahay inuu markaa cilmigan garto inuu qawaaciddiisa isdul taago si uu u ogaado bal a'immadan iyo imaamiyadan faraha badane aqwaashoodii aynu hayno halka laga soo qaatay iyo aasaaska madaahibtoodan iyo fiqigan wixii lagu dhisay si ogaada awgeed oo dabeetana uu ogaado inaan aqwaashan iyo axkaamtan iyo iskhilaafkoodani aanu markaa hawo ka dhalanin amaba yacni ciyaare inuu wax cilmi iyo aqoon ku fadhiya inuu yahay inuu ogaado midda kale wuxuu samaynayaa marka uu cilmigan isagana barto inuu muqaarano iyo markaa ka sameeyo iyagii isbarbardhigid iyo kala rajaxadda tale aqwaashii uu kala rajaxo waxaa kaloo suurtagal u ah inuu axkaamtii isna soo saaro yacni isagoo raacaya manaahijta iyo waddooyinka imaamyadu ay raaceen inuu soo saaraa buu leeyahay ayaa u suurtagala manaahijta a'immadu ay raaceen axkaamta ku sugan ay kula soo baxeen inuu isaguna markaa toodaa ku soo saara ayaa suurtagala waman lam yasilka aan gaarin ilaa martabati اlijtihaadi fahuwa bixaajatin ayضa isaguna sidoo kale wuxuu u baahan yahay ilaa macrifati hada alcilmi cilmigan garashadiisa iyo wاlwuquuf inuu istultaago calaa qawaacidihi xataa yacrifa si uu ilaa ilaa u aqoonsado ama ka yacrifa si uu aqoonsado maaakhida aqwaali ala'imma imaamyada aqwaashooda halka laga soo qaatay wa asaasa madaahibii madaahibtooda asaaskooda si ogaado waqad yastadiicu inuu kara ayaa la arkaa almuqaarana inuu markaa muqaarano iyo yacnii isugeyn inuu ku sameeyo iyo inuu isu miisaamo iyo watarjiixa inuu dabeedna kala rjaxo bayna hadii alaqwaal markuu muqaaranayo dee kala rajaxo iyo wa takriij alaxkaami waqad yastadiicu inuu la arkaa ah, takriij alaxkaami axkaamtii inuu ku soo saaro calaa dawi manaahij ala'imma imaamyada manhajyadooda iyo waddooyinkooda inuu ku soo saaro allatii taasoo itabacuuha ay raaceen fii taqriiri alaxkaami axkaamta sugideedii wa sibaatiha la soo bixideeda wa kamaa ana almacaniya sida kan ihtimaamka iyo dadaalka siinaya bilaxkaami sharciya axkaamta sharciga laa hina lahu maaran aanu uga sugnaanin can hada alcilmi uu ka maarmo fa ina almacniya ka ihtimaamkiiyo dadaalka siinaya bilqawaaniin alwadciya qawaaniinta wadciga oo min muxaamin loo yara aw qaadin ama garsooro ah aw mudarisin ama mid wax dhigayaahi yaxtaaju huwa alaakhar isna sidoo kale wuxuu u baahan yahay ila hada alcilmi maxaa yeelay lianna alqawaacida iyo walusuul alatii qararaha u sugay cilmu lusuul milu alqiyaasu wa usuuluh qiyaaskiiyo usuushiisa waalqawaacid alusuuliya iyo qawaacidda usuuliga litafsiiri nusuus ee nusuusta lagu fasirayo wa duruq dalaalati lalfaad iyo wadooyinka ay leedahay tusida alfaadda waalcibaaraat iyo cibaarooyinku tusida ay ku tusinayaan calaa macaaniiha iyo wujuuha hadihi dalaala dalaaladan wajiyaalkeedu wa waqawaacidu halkaa wow baa nuskha dambe ka go-an wa qawaacidu tarjiixi bayna aladilla iyo qawaacidda lagu kala arjaxayo adilada kullu daalika kaa dhammaantii iyo wagayruhuba talzamu waa laazimta alixaatatu bihi in la koobo oo isweer laga qabtaa waa waajibaysaa min qibali man mid xaggii ayaanay in laga ixaateeya ay ka waajibaysaa yatasadaa u bambaxayaa bilqawaaniin alwadciya qawaaniinta wadciga oo wayuriidu doonaya alwusuula inuu gaaro ilaa tafsiiriha iyo wa macrifati maa shay gelashadii intawat calayhi ay koobtay min axkaamina walihaadaa sidaa daraaddeed ayaa faqad ictanat dadaal dheeraada ayay siisay kuliyaatu ashariica waalxuquuq fi alciraaq waashaam wamasr wagayriha qadiiman waxadiidan hore iyo haddaba bitadriisi hada alcilm cilmigan in loo dhigo litulaabiha ardadeeda ayay cilaayo iyo ihtimaam siiyeen waxaa kaloo sheekhu leeyahay sida qofka ihtimaamka siinaya axkaamta sharciga ah ee doonaya xukun sharciga inuu la soo baxo aanu cilmigan uga maarmaynin ee uu yahay qawaaciddii iyo manaahijtii gaadhsiin lahayd inuu nusuusta kagala soo baxo axkaamta sida uusa u haydeen uga maarmaynin ayaa wuxuu qawaaniinta wadciga waa qawaaniintan bini aadmigu dejisteene dalalku ay dhigteen ayaa alqawaaniin alwadciya la yidhaahdaa qawaaniinta waa mi waa taa samaawiga ama ilaahiga ah dee alla uu dhigay ee diiniga ah midna wadciya la yidhahdaa waa tan dadku ay dejiseen maalodha qaanuunkii calaa qaanuunkii masar qaanuunkii caynkaasaa lagu odhanayaa wuxuu leeyahy qawaaniinta ka ihtimaamka iyo dadaalka siinayaana oo waa kuwa daaqiisa muxaamigu waa looyarkii qaadi oo garsoorihii ah mudariskii oo kii dee qawaaniintaa dhigiyiah isaguna sidoo kale aqoonta wuu u baahan yahay maxaa yeelay qawaaciddan iyo usuushan uu cilmul usuulku ka hadlayo sida qiyaaska iyo usuusha uu leeyahay qawaaciddan usuuliga ahee lagu fasiro nusuustii fasirideedii iyo ujeeddadeedii iyo dalaaladii qawaacid ayuu dhigay iyo duruqdan ay tusinaysay leedahay tusinta alfaadda iyo cibaar ixaada iyo wada koobid iyo wada barasho ayaa ku waajiba qofkii isaguna tasaddi u samaynaya u bambaxaya qawaaninta wadciga ee doonaya inuu gaadho fasirideeda iyo inuu ogaado waxa ay koobtay ee ku hosira macnayaalaha sidaa daraaddeed ayaa wuxuu leeyahay kulliyaadka shareecada iyo xuquuqda ee dalka ciraaq iyo shaam oo markaa iminka dee shaam xilligii horea la odhan jiray waa dalkan markaa falastiin ee yuhuuddu ay qayb haysato iyo suuriya iyo urdun iyo lubnaan intaasaa shaam la isku odhan jiray iyo masar iyo eerkeedba hore iyo dibba waxay celaayo iyo dadaal badan u siiyaan si cilmigan dullaabteeda iyo ardeeda loogu dhigo waayo arrimaha xuquuqdaas iyo wixii la xidhiidha iyo qawaaniintaasaan laga maarmaan u ah wa kama ana almacniya almacniya bishay almuhtamu bihi ayaa la yidhaahdaa waa qofka ihtimaamkiiyo dadaalka siinaya ee daba socda ee dabagelaya wa kama ana almacniya sidaa ka ihtimaamkiiyo dadaalka siinaya bilaxkaami sharciya laa qina lahu aan maarman aanu uga sugnaanin can hada alcilmi si aanu uga maarmaynin faina almacniya ka isagana ihtimaamkiiyo dadaalka siinaya bilqawaaniin alwadciya oo min muxaamin loo yar ow qaadir oo mudarisina yaxtaajuhu alaakhar isna sidoo kale wuxuu u baahan yahay ilaa hada alcilmi lianna alqawaacida walusuul allatii qararahaa cilmu lusuul uu dhigay milu alqiyaasu wa usuuluhu waalqawaacid alusuuliya iyo qawaacidda usuuliga litafsiiri nusuus wa turuq dalaalati alalfaadi walcibaarat calaa macaaniiha iyo wadooyinka tusinta alfaadda iyo cibaarooyinka macnayaashooda ay ku tusinayso wa wujuuhu haadihi dalaala iyo wejiyaalkay tusintaasi leedahay iyo wa qawaacidu tarjiix qawaacidda lagu kala rajaxo bayna aladila kullu daalika kaa dhammaantii iyo wagayruhu kayrkiiba talzamu waa waajibaysaa alixaatatu bihi in la koobo oo la wada barto min qibali man mid xaggii in laga ixaatayo laga koobaabaa waajiba yatasaddaa yacni u bambaxaya lilqowli lwadciya qowlinta wadciga yani barashadeeda iyo markaa dhigashadeeda oo wa yuriidu doonaya alwusuula ilaa tafsiiriha inuu gaadho iyo wa macrifati maa shay garashadii intawat calayhi ay koobtay min axkaamin ah walihaada saa daraaddeed baa faqad ictarad waxay ciraaye iyo dadaal siisay kuliyaatu shareeca waalxuquuq fi alciraaq waashaam wamasr wagayruha qadiiman waxadiian hore iyo haddaba bitadriisi hada alcilm in cilmigan loo dhigo litulaabiha nashatu cilmu usuuli lfiqh waa curashada uu curtay cilmigan usuul fiqigu nashatu cilmi usuul fiq wujida waa la helay mundu an wujida alfiqhu laga soo bilaabo xilligii fiqi la helay famaadaama hunaaka maadaama uu yahay halkaa fiqhun lazima xatban laga maarmaan ahaan waxaa laazima wujuudu usuulin in la helo waa dawaabito in la helo waa qawaacida lahu iyo qawaacid u sugnaatay wa haadihi tani hiya muqawimaatu cilmi اlusuuli wa xaqiiqatuh waa yacni tiirarka iyo waxyaalaha uu ku taagan yahay cilmiga usuulka xaqiiqadiisu walakin ilfiqha fiqigu sabaqa wuu ka horeeyey cilma alusuuli fi tadwiini xagga diiwaangelinta iyo qoridda wain qaaranoo haba la xidhiidha filwujuudi xagga wujuudka iyo helitaankiiyo jiritaanka haba kula xidhiidheen bimacnaa ana alfiqha duwina waa la diiwaangeliyey wahudibat waa la kala haadiyey masaa'iluhu wa ursiyat waa la dhigay qawaaciduhu qawaaciddiisa wa nudimat waa la habeeyey abwaabuhu qabla tadwiini qawaacid usulifiqi intaan la diiwaangelinin qawaacidda usulifiqiga wa tashdiidihaa intaan la qolofridin wa tamyiizihaa ee aan laga socon can kayriha wa haadaa kaasina laa yacnii uma jeedo annahu lam yansha inaanu dhalanin oonu curanin ilaa mundu tadwiinihi markaa la diiwaangeliyey mooyaane oo wa annahu lam yakun mawjuudan qabla dalika inaanu ahayn mid jiray ow ana alfuqahaa fuqahadu maa kaanuu inaanay ahayn yujruuna kuwa yajruuna ama yujruuna kuwa ku socdaa fii istinbaatihim la soo bixitaanka lil ay la soo baxayaan calaa qawaacida mucayana qawaacid mucayana kumay soconina wa manaahija haabita iyo manaahijta haabita kumay soconin maaha macnaheedu falwaaqicu waxa weeye ana qawaacida hada alcilm iyo wa manaahijahu kaanad waxayd mustaqira mid ku sugan fii nufuusi lmujtahidiin wa kaanuu waxay yasiiruuna fii dawiha iftiinkeedana kuwa ku socday ahayd wain lam yusarixuu bidalika ka yaanay caddayninbe sheekhu leeyahay usuulu lfiqhi waxaa la heray goortii fiqhi la heray maadaama oo fiqi halkaa yahay waxa waajibahoo laga maarmaana usuul iyo dawaabid dawaabidii qawaacidu leeyahayna in la helo waana dee muqawimaadka iyo waxyaalaha tiirarka u ah iyo waxyaalahu cuskarayo cilmigan usuulka iyo xaqiiqadiisu usuul iyo dawaabid iyo qawaacid uu leeyahay ayaa laga maarmaana laakiin wuxuu leeyahay fiqigu cilmul usuulka isagaa xagga diiwaangelinta iyo xagga qoraalka isagaa ku horreeyey xaggan wujuudka iyo jiritaanka iyo helitaanka haba ku wada socdaane laakiin haddana xagga diiwaangelinta fiqiga horreeyey macnuhuna waxa weeye u leeyahay fiqiga waa la diiwaangeliyey oo masaa'ishiisii waa la kala hufay oo qawaaciddiisii waa la dhigay waa abwaabtiisii waana nadaamiyey intaan usuulu lfiqiga qawaaciddiisa la dhigin inta aan isaga wixii kale laga soocin aan la qolof ridin ee aan isagana isha iyo dhagaxa aan laga idlaynin taa macnaheeduna maaha buu leeyahay markan yacni la diiwaangeliyey usuulfiqigu fiqigu xilligaasunbuu curtay oo ma jirin xilligaa ka hor ama fuqahadu markanay dee fiqiga diiwaangelinayeen ay dhigayeen la soo bixidan ay axkaamta la soo baxayeen qawaacid mucayana iyo manaahij sugan kumay socdin macnaheedu ma aha ee wuxuu leeyahay waaqaci iyo siday jirtaa waxa weeye qawaacidda cilmigan iyo manaahijtii sugan nufuusta mujtahidiintan waa ku sugnayn waana ku soconayeen walow yaanay caddayninbe marka inay caddeeyaan oy qoraan baa dambaysay laakiin marka horeba waa jirtay usuululfiqi wujida waa la helay mundu an wujida alfiqhu laga soo bilaabo mundu laga soo bilaabo mundu an wujida alfiqhu intii fiqi la helay laga soo bilaabo usuulfiqina waa jiray fmaadaama hunaaka fiqhun maadaama halkaa fiqi uu yahay lazima xatban waajibnimo waxaa laga maarmaana wujuudu usuulin in la helo wa dawaabita lahu iyo dawaabidii qawaaciduu leeyahay wa haadihi tanna dawaabidda iyo qawaaciddana muqawimaatu cilmi lusul cilmi usulka muqawimaatkiisa iyo ku taagan yahay weeye iyo xaqiiqatu walakin alfiqha sabaqa wuu ka horeeyey cilma lusuli fi tadiin xagga diiwaangelintii qolada wuu kaga horreeyey weyn qaarana waaba la xidhiidho filwujuudi xagga helid jiritaanka haba la xidhiidho lakiin xagga diiwaangelintii wuu ka horreeyey bimacnaa ana alfiqa duwina waa la diiwaangeliyey wahudibat masaa'iluhu masaa'ishiisina waa la kala haadiyey oo waa la kala safeeyey wa ursilat waa la dhigay qawaaciduhu qawaaciddiisii wanudimat waa la nadaamiyey abwaabuhu qabla tadwiini qawaacid usul fiqi intaanu sulfi qawaaciddiisa la diiwaangelin wa tashdiibiha shadaba waxaa la yidhaahdaa marka geedka la dhilo ee la qolofrido ayaa loo isticmaala intaan la qolofridin wa tamyiizaha ee aan laga socin can kayriha ayaa isaga la diiwaangeliyey wa hada la yacni kaasina uma jeedo annahu lam yansha inaanu usulfiqi dhalanin oon curanin ilaa mundu tadwiini markaa la diiwaangeliye mooye xilli kale wa annahu ujeeddadu maaha lam yakun ma ahayn mawjuudan mid jiray qabla dalik ow ana alfuqahaa maa kaanuu inaana yujruuna kuwa dureeriya ama yajruuna kuwa ku socda fi istinbaatihim la soo bixidda lil axkaami ay la soo baxayaan calaa qawaacida mucayana qawaacid mucayana inaanay ku soconin wa manaahija haabita iyo minhaajiyo sugan waddooyin sugan falwaaqicu waxa weeye ana qawaacida hada alcilm iyo wa manaahija waddooyinkiisa kaanad waxayd mustaqira mid ku sugan fii nufuusi lmujtahidiin wa kaanuu waxayna yasiiruuna kuwa socda fii dawihaa walam yusarixuu bidalika yaana caddaynin b facabdillaahi ibnu mascuud asaxaabi alfaqiih cindamaa kaana yaquulu markuu odhanayay ina alxaamila almutawafaa canha zawjuha ruuxa dumar ee ninkeeda laga dhintay tanqadii ciddatuhaa ciddadeedu waa go-aysaa biwadci xamlihaa yacnii dhalidda ay dhashay ilmaha dhasho ayay ku go-aysaa liqowlihi tacaalaana u deliishay wa ulaatulaxmaali kuwa uurka li ajalhunna waxa weeye adacna xamlahunna inay uurkooda adejiyaan ay dhalaan aalaaq oo wayastadilu uu deliishanayo bianna suurata alaaq suuratu alaaq alatii fiiha hadihi alaaya ay ku sugan tahay nazalad inay soo degtay bacda suurati albaqara suurat lbaqara dee allatii suuratu lbaqara fiiha uu ku sugaya qowluhu tacaala والذين يتوفون minkum kuwa loobsanaa idin ka mida wayadaruuna aswaajan dumar ka tegaya yatarabasna way nagayn bianfusihinna nafahooda yacnii way nagaanoo nafahaantooda way u nagaan arbacata ashhurin wacashra afar bilood iyo toban habeen inamaa kaana wuxaa yushiiru mid tilmaamaya bihada alistidlaali daliishigan ilaa qaacidatin ayuu ku ishaaray min qawaacid usul wahiya waxaana weeyaa ina nasa laaxiq naska dambeeya yansaq wuxuu nasakhayaa annasa saabiq naskii horreeyey walam yusarix bidalika si ayaanu caddayninbe eh. kamaa ana alcaada sida caadaduba ay tahy anna shaya yuujadu waa la helaa uma yudawan dabeed baa la diiwaangeliya fatadwiinu diiwaangelintu kaashifun waxay faydaysaa uun oy marada ka rabaysa can wujuudihi inuu jiro laa munshiu lo curin curiye ma aha diiwaangelintu waxay curinaysa ma wax hore sii jiray ayuunbay daaha ka faydaysaa kamaa fii cilmi naxwi walmantiq sida cilmiga naxwiga iyo cilmi mantiqa famaa zaalat alcarabu carabi kamay zuulay tarfacu alfaacila inay guddo wa tasribu almafcuula inay nasbiso fii kalaamiha hadalkeeda oo watajri ay ku socoto cala hadihi alqaacidati wagayriha min qawaacid naxwi qabla tadwiin cilmi naxw intaan cilmu naxwaba la diiwaangelinin ayay dee faacilna gorayeen mafcuulo nasbinayeen waalcuqalaa'u kuwii caqliga lahaa kaanuu waxay yatanaaqashuuna kuwa markaa niqaash iyo baxhi sameeye ayay ahaayeen wayastadiluuna waxaanay daliishanayeen bilbadiihiyaati waxyaalaha iska badiyay qaacid ah, walba garatayga qabla an yudawana intaan la diiwaangelin cilmu lmantiq oo watudaca aan la dhigin qawaaciduhu qawaaciddiisa waxau leeyahay sheekhu isagoo tusaale inooga soo qaadanaya sida ay culimmadu ugu socdeen qawaaciddan iyo manaahijtan usuulka ayagoon caddaynaynin wuxuu inoo soo qaadanayaa cabdillahi bni mascuud saxaabiga faqiiha ayaa wuxuu odhanaya ruuxa dumara ee ninkeedu ka dhintay ee uur kale ciddadeedu waxay ku go'aysaa marka ay dhasho wulaatu laxmaana yajaluna an yadacna xamlahunna aydaasu deliishaday dumarka uurkale ajashoodu waxa weeye ay ku cadadbaxayaan inay umulaan waana suuratu dalaaq bay ku jirtaa waxaan u deliishanayay suuratu dalaaqa aayaddani ku sugan tahay inay ka dambaysay suuratu lbaqara oo ilaahay yidhi waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan kuwa la obsada idinka dumar ka tegaya dumarkaasi waxay nagaanayaan oo ay ciddo tirsanayaan afar bilood iyo toban habeen sidaasuu yidhi marka uu sidaa leeyahayna waxa uu ku daliishanayaa qaacida qawaacidu usuul ka mida buu daliishanayaayoo ah naska dambeeya naskii hore ee kore wuu nasakaya hadday iskhilaafsan yihiin u nasakaya taasi wow yaanu caddayninbe ayadda yani hore w dibna waynu arki doonaa laakiin tani waa aragtida ibnu mascuud waa mid midda labaad wuxuu leeyahy caad ahaan maxaynu naqaanaa dee shay waa la helaa kadib baa la diiwaangeliyaa la qoraa markaa diiwaangelintu iyo qoraalkaasi waxay tusinaysaa waxaan inuu sii jiray ee hadda qoraalkan lagu curin maayo wax sii jiray oo aan habaysnayn oon qornaynubaa markaa qoraal iyo habayn lagu sameeyaa tan inoo soo qaatay cilmu cilmunaxwo iyo cilmulmantiqa oo masalan wuxuu leeyahay carabi intaan naxwahaba la qorin ayay faacilkana godi jirtay mafcuulkana nasbin jirtay qaacidada iyo qawaacidda kale naxwigaaba waa ku socotay intaan la qorin cilmu naxwi aan la diiwangelin kadalik nimanka cuqalada ahaayee ayaguna xagga mandiqa dee ay niqaashi jireen oo waxay daliishan jireen waxyaalaha badiihiyaadka la yidhaahdo badiihigu waa shayga cid waliba iska garanayso albadiihiyana waxay yidhahdaan waa qadiyadii arrimaha laysla aqo laysla aqoonsan yahay laysla qirsan yahay ee aan ciidideeda qadaayo iyo arrimo kaleo ka basiidsan in la keeno aanu baahnayn ayaa la yidhahdaa waa qadiyooyinka laysla aqoonsan yahaye ayidaaddeeda aan loo baahnayn in loo adeegsado qadiyooyin ka fudud masalan waxaa yidhahda ansaafu alashyaa almutasaawiya mutasaawiya ashyaada isla eg dee badharka haddii la kala badhona way isla yihiinuun laba shayoo isla eg haddaad kala badho dee niskan iyo niskanna way isla eg yihiinuun yacni arrimaha iska badihiyaadka kuwaasoo kale ayaa lagu tilmaamay yacni kuwaasaasay u deliishan jireen intaan cilmulmandiqa oo la helinayn qawaaciddiisa la dhigin ayay mawduuciisa iyo maxmuulkiisa iyo waxaan intaan markaa la kala sabaynin sidaasay markaa u isticmaali jireen facabdillahi bn mascuud asaxaabiyu alfaqiih cindamaa kaana a yaquulu mid yidhaa odhanaya ina alxaamila almutawafaa canha zawjuha ruuxa dumaree urkale laga dhintay tanqadii ciddatuha biwadci xamlihaabay ku cadadbaxaysaa ay ku goysaa ciddadeedii liqowlihi tacaalana u deliishanaya wa ulaatulaxmaani ajaluhunna an yadacna xamlahunna oo wayastadilu uu deliishanaya biana suurata talaaq allatii fiiha hadihi alaaya ay ku sugan tahay nazlad inay soo degtay bacda suurati albaqara allatii fiiha qowluhu tacaala uu ku sugan yahay waladiina yutawaafawna kuwa loobsanaya minkum idinka idin ka mida oo wayadaruuna aswaajan dumar ka tegaya yatarabasna way nagaan bianfusihina arbacata ashhurin wacashran bay u nagaan inamaa kaana yushiiru wuxuu ku ishaarayay bihada alistidlaali ilaa qaacidatin qaacidayuu ku sheegay min qawaacid اlusul wahiya ina anasa laaxiq yansakhu wuxuu nasakhayaa nasa saabiq walam yusarix bidalika taa cadaynin be yacni labadaayad waa isnasakheen odhan mayna laakiin hadalkan imika uu iyo qaabkan uu u dhigay ibnu mascuud ayay u taallaa kama ana alcaadada sida caadaduba ay tahay ana shaya yuujadu shayga waa la helaa uma yudawan markaasaa la diiwaangeliyaa fa fatadwiilu diiwaangelintu kaashifun waxay faydaysaa uun oo ay daaha ka rogaysaa can wujuudihi jiritaankiisa inuu shaygani jiro ayuunbay daaha ka rogaysaa laa munshiu low curiyo uma aha oo haba hadda ma curinayo kamaa fii cilmi naxwi walmantiq waa sidaa ku sugan fma zaalat alcarabu carabi kamay zuulin tarfacu lfaacila inay godo wa tansib lmafcuula ay nasbiso fii kalaami hadalkeeda oo watajri ay ku socoto calaa hadihi alqaacidati wagayriha min qawaacid اnaxwi qabla tadwiini cilmi naxwi intaan la diiwaangelin waalcuqalaau dadkii cuqlada caqliga lahaana qaruu can yatanaaqashuuna kuwa niqaash iyo markaa isla baadhid iyo dood gala oo yastadiluuna deliishada bilbadihiyaati waxyaalaha si badihiyaadka yacni laysla garansan yahay qabla an yudawana cilmu lmantiq intaan la diiwaangelin wa tudaca qawaacidu haan la dhigin fa usuulu lfiqhi idan haddaba usuulu fiqigu saaxaba alfiqha fiqiga ayuu la saaxiibay walaasamahu waanu laasimay mundu nash'atihi laga soo bilaabay xilligii uu curtay bal kaana mawjuudan buu ahaa qabla nash'ati اlfiqhi liannahu maxaa yeelay qawaaniinu lilistinbaad wa mawaasiinu lilaaraawi walaakin lam tadhar may muuqanin alxaajatu baahida ilaa tadwiinihi loo qaba awalan markaa hore fa fii zamani nabiy sala allahu calayh wasalam maa kaanat mahayn hunaaka halka xaajatun baahi lilkalaami loo qaba hadal can qawaacidi hadal cilmi laga hadlo fadlan iskaba dhaaf can tadwiinihi diiwaangelintiisa lianna nabiya sala la alay slm kaana wuxuu ahaa huwa marjicu lfutya fatwada halka kaloola soo noqonaya ayuu ahaa wa bayaan alaxkaami iyo axkaamta caddaynteeda famaa kaana hunaaka halkaa maay min daacin wuxuu ugu yeedhayaa lilijtihaadi walfiqhi waxaytu la ijtihaada meeshaan ijtihaad jirinna falaa manaahija lilistimbaati manaahij istimbaad ma jirto walaa xaajata ilaa qawaacidihina ma jirto wuxuu leeyahay mar haddaynu sidaa nidhi usuululfiqigu wuxuu la saaxiibay uu laasimayuu ku barbar nabnaa fiqiga laga soo bilaabay xilligaa uu curtay fiqigu bal wuxuu ahaa buu leeyahay mid ka horreeyaba curashada fiqiga isaga ka horreeyey maxaa yeelay dee usulfiqigu waa qawaaniintii wax lagula soo baxayey waa mawaasiintii aaraada lagu miisaamayey laakiin wuxuu leeyahay xaajada iyo baahida loo qabo diiwaangelintiisu marka hore may muuqanin maxaa yeelay wakhtigii nebiga looma baahnayn in laga hadlo cilmigana qawaacidda u leeyihi iska daa diiwaangelintiisa in laga hadle yacni baahi ayaan jirinba qawaaciddiisa in laga hadlo maxaa yeelay nebiga dee isaga ayaa fatwada loola soo noqonay axkaamtana isaga caddaynayey looma baahnayn in la yidhaahdo nasar iyo nasaba ismasakaya yacni oo sidaa loo dhigo waya nebiga ayaa wax walba la weydiinayo loola soo axkaamtiisa caddaynayey ma jirin markaa wax daaciya ama wacaahi ma jirin oo wacayo ijtihaad iyo fiqi mar haddaan ijtihaad jirinna dee manaahijtan istimbaadku ma jirto iyo qawaaciddeedu fa usuulu lfiqhi idan saaxaba wuxuu la saaxiibay alfiqha walaasama waanu laasiyay mundu nash'ati laga soo bilaabay xilligaa u curtay bal kaana mawjuudan buu ahaa mid jiray qabla nash'ati lfiqhi lannu qawaaniin lilistinbaad waa qawaaniintii lagula soo baxayey wa mawaasinu lilaraa buu u yahay walaakin lam tadhar may muuqanin alxaajatu baahida ilaa tadwiinihi diiwaangelintiisa loo qaba awalan markaa hore fa fii zamani nabiyi sala allahu calayh wasalam wakhtigii nabiga maa kaanad bayn hunaaka halkaa xaajatun may jirin lilkalaami hadal loo baahday can qawaacidi hadal cilmin laga hadlo fadlan iskaba dhaaf can tadwiinihi diiwaangelintiisa iskaba daayo لأنa النabiya salى الlaه عalay slam kaana waxa u marjic lfatya fatwada kaloo soo noqdo ayuha wa bayaan alaxkaami iyo axkaamta halka loo soo noqonaya nebiga ayuha famaa kaana hunaaka halkaa ma ahayn min daacin wuxuu ugu yeeraya lilاجtihaadi iyo wاlfiqhi